gafgaf lagu sixiliyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisade gelingelin ka daa garya garis hirtiyey gelingelin ka daran gole gole u duday ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday ka go'ay golegole u duday garabgarab ka tegay geed labada dhinac qofba gees karsaday biyogal iyo webi goor laysku daray lama kala gato bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ayaad ka dhegeystaan idaacadda kulmiye u doono soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal caawa isniin talaada ayaa soo gelisa waa labaatanka bisha febraayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkana xog waraysi caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada laascaanood oo dagaal galay toddobaadkii saddexaad weli uu ka socdo magaaladaasi guddiga saddex iyo soddonka ah ee ay katalinta gobolka sool warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen khasaaraha dhimashiyo dhaawac ee ka dhashay dagaalkaasi intuu leegyahay madaafiic ayaa la warinaya caawa in lagu garaacay xaafadaha qaar ee magaalada hadda waxay bilaabeen inay markay gobolku dhaco toos soo bilaabaan haddana bahal aan loo aabayeelayn oo alfalmeeriga baa la isticmaalayaa madaafiiqda baa la isticmaalayaa waxaan umalayaa markay ugu badnaato shan daqiiqo ka hor in usoo dhacay sidoo kale caawa waxaan eegi doonaa booliiska soomaaliya waxay faahfaahin ka bixiyeen dilal ka dhacay muqdisho oo ay geysteen askar ka tirsan dowladda wafdi horowdhac u ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna maanta waxay gaareen magaalada garbaharey ee gobolka gado waxaan eegi doonaa ujeedka safarka madaxweyne xasan sheekh ee gobolka gado waxaan sidoo kale caawi nidhaynaa falanqayn aan ku eegi doono tartanka kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir oo maanta furmay iyo guulaystayaashii sanadkii hore ee dheer kinley oo guul gaaray iyo degmada balcad oo koobkan marti ku ah oo maanta dhedhamisay qaraarka guuldarada qodobadaas ayaan ku eegi doonnaa iyo wixii kaloo dheeraada oo soo kordha xubintiini kalamaan ayaa sidoo kale maqli doontaan gabagabadan waxaan idin haynaa haystaan dulmaqan u yeer dalkiyo dibadaba dhameeya dabeel nabadeed ku dabkii gobonimo belbeli midaan demido gobayaasa dibnaha gaabsaday dalqami dareenka dawaray darari qalbiga daxashaday dihnadii indin maanliyo dirtiwarax qorshe farsamaynaya waa mar kaliya xog waraysi k n n qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkeena xog waraysi ayaan gudagalaynaa waxaan ku bilaabi doonaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkii saddexaad waxaa ka soconaya dagaal u dhexeeya ciidanka somalilan iyo kuwa deegaanka caawa wararkii ugu danbeeyey ee ka imaanaya magaaladaas waxa ay sheegayaan in madaafiic ay ku dhaceen xaafadaha qaar ee magaalada magaalada laascanood inta badan waa ay hawanaysaa oo dadkii ku noolaa intooda ku badan waa ay barakaceen gudoomiyaha golaha shacabka iyo xildhibaano maanta hadlay waxa ay sheegeen inay dadaal ku bixin doonaan sidii loo joojin lahaa dagaal ka socda laascanood dhinacyada dagaalamaya ayaan ugu baaqeen inay dagaalka joojiyaan dhinaca kale guddiga ayaka talinta gobolka sool warbixin ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in khasaaraha dhimashada ee dagaal ka dhashay ay kor u dhaafayso boqol ruux halka dhaawacuna gaadhay shan boqol caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalig oo ah afhayeenka guddiga saddex iyo soddonka ee ayaka talinta gobolka sool ayaan wax ka weydiiyey warbixinta ay soo saareen iyo sida ay tahay caawa xaalada lascanood waan adiga iyo baxdaada maanta warsaxaafadeedkan aan soo saarnay iyo warqadii bressmidadkaga soo horeysaba waxaanu kaga hadininay wiikii ugu dambeeyey iyo sida wax u dhaceen ay xaaladii tahay sida dee aan uga ku sheegnay dadaha bulshadana soo dhignay xasanad baa ka jirtay magaalada todobada casho ugu dambeysay oo isu bedeshay duqayn aan meella looga aaba yeelayn oo galacsatay dad rayaba nolol dadka rayabka ah oo badan galacsatay dibisdafka mhm. eh, badan misay meelihii baraha meelihii muhimka eh, ahaa ee bulshada eh, sida cusbitaalada masaajidada maxaan ku idhaahdaa meelihii gadoomihii cibaadada oo dhan mhm. marka diwasaasay u dhacday intaan baan soo bixinay dadka waxaanu ka horeyn kale kacyaasha sida magaalada looga dhaxay oo la oran karo boqolkiiba sagaal iyo sagaashan magaalada waa laga baxay dulkii fiican maaan jira haddaad maanta soo marto waxaad moodaysaa meel laga guuray tobanaan sano ka hor laga guuray abaad furana ma jiro meel wax laga iibsadaa ma jirto meel hataa laga cadaa ma taalo mhm. dadkiina waxay ku baxeen dhul aan dhul aan nolosha bini aadanka dee magaalooyinka u bartay aan ku ahayn aan ku qodorsadnayn dhibaatooyin mm-hmm. uh, badanna waa kala darseen uh, dhaxan dabayl qorax uh, maxaan ku dhahdaayey biyo la-aan cuntoxumo um, iyada oo ay kala kulmeen dhibaatooyin kale oo bay-adda ah sida bahasha hoose oo kale oo dad badan kuntay um, taad bay ugu tabaalasan yihiin dhulka tuulooyinka iyo baadiyaasha mm-hmm muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa aada loo la-aa xaqiijinteeda inta ugu badan la raadinaya khasaaraha dhabta ah ee dagaalka dhashay intuu socday oo aan ognahay in toddobaadkii saddexaad inuu dagaalku galay marka sidee idinkugu suurta gashay iyada oo magaaladii dagaal uu ka socdo madaafiic lagu garaacayo in aad saxa ah ku samaysaan khasaaraha aad ku xusteen warbixintaad soo saarteen adeerte magaaladu waa magaalada yadii aanu joognay oo aanu guriguri u naqaan dadka Eh, sida tirakoobka loo helayna way hawl yar tahay magaalada waxaa la hayaa tirakoobkeedaa la hayaa intaa qoys oo deganaa baa la hayaa calamiyana dee lambar lagu dhuftaa jira tirakoobna waa jiraa dhulka marka barakaca ah laga hadlayo meelaha lagu barakacay diiwaan laga register gareeyey baa jira oo ka qoran eh, oo tirada aanu sheegnay laba boqol oo kun in ka badan ay tahay laga diyaariyey hay-ado kale oo dhexmarayna way jireen laakiin dhul badan oo aanay tegin baa jira dhinaca khasaaraha hmm. magaalada gaadhay haddii ay tahay dhismayaasha iyo meelaha public areada ama meelaha dadka u dhexeeya sida goobaha cibaadada iyo cusbitaalada wax mucayinoo la wada yaqaan weeye oo guri walba wixii ku dhacay ama meel kasta wixii gaadhay baa loogyahay sawirradoodaanu soo dhignay guryaha shicibka ah iyagana de saas oo kale xabad walba meesha ku dhacda waa loo jeedaa markiina dad weriyaala ah ka hawlgala oo waa taqaanaa weriyaasha waa iska nafnaco meeshay doonaan bay galaan iyana taana sidaasaa lagu hayaa khasaaraha dagaalku geystay oo nafeed isagu tirakoobiga leeyahayba oo waxaa laga sameeyaa daily report baa laga sameeyaa daily report baa laga sameeyaa maalin walba wixii dhacay baa la diiwaan geliyaa dhimasho dhaawac ilaa iyo rag iyo dumar wixii sideed iyo toban sana ka hoseeya waa arrin dee la ogyahay oo faraha lagu hayo oo maaha wax maaha wax iska muhga leh oo layska qiyaasay maaha si loo baahdana waa la helayaa iyadoo qoraha waxaa jira warbixino maanta soo baxaya oo sheegayay in madaafiicdii magaalada ku dhacayay in uh, qaar ka mida inay ku dhaceen cisbitaalka guud ee magaalada marka xaqiijinta wararkaasi maxaa nagala wadaagi kartaa ehm, way jirtaa ha madaafiicdu dee siday u bilaabanto aroortii saanka waxay bilaabantay shantii iyo afartan iyo sagaal daqiiqo markay saacaddu ahayd bay eh, markaasay ku bilaabantay ehm, wixii ay geysatayna waxaa sidaan kuu sheegayo la wada arkayey eh, guryo badan bay ku dhacday oo la damiyey qaarkoodna ayba ku dhamaystirmeen eh, waa shalay subax aroortii waana waxayna dumisay qaybtii dabka ee doolarkii eh, bay dumisay eh, ilaa maanta ilaa xalay wuxuu ku shidan yahay leyrka caadiga ahaayo magaalada oo isaga qudbiisa aan marar badan laysku hadlayn karin soolarku wuxuu u ahaa wuxuu u ahaa emergency buu u ahaa oo marka dee dabka kale tago baa loo isticmaali jiray markaa solarkii iyo matoorkii qaybtii matoorka oo caadiga ahayd intaaba shalay bay shaqeeyeen halkee wax marayaan waxaan ognahay in waxgarad somalilan ka soo jeedin hargeysa ka soo tageen oo ay kusoo wajahan yihiin laascaanood amuurahaas maxaa la wadaag kartaa halkee wax marayaan waxgaradka laleeyahay hargeysuu ka soo tegey adeer anagu u xidhiidha ma lihin arrin aanu soo dhaweyneyna maaha dhowr horena waanu ka hadalnay Ehm, waxay noola yihiin dad maamulka halkaa ka taliyaa uu dabada kasoo riixay ehm, iyagu qudoodu aan isticmaalin sida caqliga ah oo saliimkaa oo nabadgelyada lagu raadiyo maana isticmaalin ehm, waa soo tageen waana soo socdaan bari annaguna wax xidhiidha lama lihin nama namana soo wicin anaguna maana wicin iyaga og waxay u soconayaan ceylabta anaga nooma socdaan waa dad ujeeddo kale leh ama uu muuse iska soo horreysiiyey wey eh, sidee ka ogaateen mar hadii aanad wada kulmin soo ma ahayn marka ugu horeysa inaad miiskood hadalka iskugu timaadaan oo wada hadashaan kadibna ad u sheegtaan waxaad doonaysaan maalintii ugu horreysay oo aanu warkaa maqalay isimadu way hadleen eh, wayna u sheegeen eh, dadkani waxa ay doonayaan annaga guddida iyaduna waanu hadalnay oo warbaahintaanu soo dhignay inaanan arrintaas iyo qaabka hadda ay wax u wadaan aanan anagu ahayn eh, dad aqbali kara xaajaduna m xaajaduna uma eka xaajaduna uma eka dee mid nabadoona nabadoonku dee noocaa maaha haddii meel dhibaata ka dhacdo oo la rabo in xal laga gaadho marka hore xabaddaa la joojiyaa marka xigeena dee wixii meesha ishayay eh, eh, ba haddii ay isku soo duureenna la kala kaxeeyaa haddii cid lagu soo duureyna cidda soo duushay baa la kaxeeyaa kabacdi markaasa waxaa la galaa eh, eh, sidee haddaba maxaa sidee xaajadii loo dhamaystiraa marka ma aha tani tii dariiq dariiqii la yaqaanay mid soo martay maaha waa mid waa mid eh, musfaruura waa mid dana gaara laga leeyahay waa mid dadka deegaankan iyo annagana noo cuntamay maxaa idiin cuntamaya marka maxaad doonaysaan qaab noocee ah aad doonaysaan inaad wadahadal ku gashaan annaga warkaygu waa cad yahay kuma jiro madmadow kuma jiro waxaanu hore u sheegnayna ka leexan mayno oo aanu eh, eh, soomaali iyo adduunkao dhanba gaadhsiinay oo ah nimankaa ilaa ay ka baxaan deegaanka iyaga oo ciidanka shan iyo tobanka sano eh, si qarsoodiya ah iyo si muuqataba noo leynayay oo dadka iyaga uxasuuqayay maantana dhibka laogyahay u geystay bulshadii gobolada gobolkan ku noolayd u geystay oo aan cidina aan cidina aanay basri karayn waxaa caamka noqdaya ilaa ay culayska laga dulqaado oo ay ciidankooda kala baxaan gobolka annaga waxnaga suurtoobayaa ma jiraan dadka iyagana dadkan inay yeeli maayaan suurtagalla maaha suurtagalla maaha xabad baan kugu hayaa ila hadal taasi ma jirto anigu ma aqaan meelay taasi ka shaqayso wax jiro oo la yaqaana maaha marka waxay u eg tahay xabadaan kula hayaa kugu hayaa ila hadal xabadwarti bay bilaabanaysaa gabalkaa ugu dhacaya hadda waxay bilaabeen inay eh, eh, marka gobolku dhaco toos soo bilaabaan haddana bahal aan loo aabayeelayn oo oo alfalleerigi baa la isticmaalayaa madaafiiqi baa la isticmaalayaa ogayaashii baa la isticmaalayaa waxaad moodeysaa mararka qaarkood meeshani inay tahay maxaan ku idhahdaa de meel wax lagu tilmaami karo lama garan karo magaalo gebigeeduba koobanoo eh, four five kilometer isku weera ah oo sidaa wax loogu garaacaya waa arrin la yaab leh anigu dee wariyaashiina iyo eh, maxaan ku idhaahdaa eh, waxaad ka dareemaysaan eh, waxaad ka fiicnaan lahayd inaad indhihiina ku aragtaan oo timaadaan wax dagaal miyaa socda hadda haddeer waxaan umalenayaa five markay ugu badnaato shan daqiiqo ka hor intaadan soo wicin way soconaysa usoo dhacaysa shantii casho ugu dambeysay shantii casho afartii shantii casho ugu dambeysay waxaad soconayay waa madaafiic keliya kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa caaqiil cabdirasaaq maxamed xasan falaalug oo ka mid a ah waxgaradka gobolka sool oo ku sugan magaalada laascaanood waxaan ka wareysanaynay warbixin ay soo saareen oo ka hadlaysay khasaaraha ka dhashay dagaalkii ka dhacay magaalada laascaanood toddobaadyadii lasoo dhaafay dhinac kale bal haddii aan dhegeystayaal eegno amba kusoo laabana muqdisho iyadoo shalay muqdisho ay ka dhaceen dhowrkiis oo dil iyo dhaawac askar ka tirsan dowladdu ay u geyseen dad shacaba ah ayaa taliska booliska soomaaliya waxa ay ka hadleen dhacdooyinkaas degmada howlwadaag askar wado furanaysa ayay qof shacaba halkaasi ku dileen halka degmooyinka xamarweyn iyo hodan askar ay ku dhaawaceen laba qofood oo shacaba ah. afayeenka booliska soomaaliya sadiiq aadan cali oo warbaahinta la hadlay waxa uu faahfaahin ka bixiyey sida ay kiisaskan u dhaceen isagoo ciidanka dowladda uga digay in ay dadka dhibaateeyaan iyaga oo marmarsiyo ka dhiganaya in ay waddo furanayeen muddooyinka u dambeeyey waxaa dhaca dhacdooyin amni darro oo siyaabo kala duwan u dhacay kana dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho iyo tallaabooyinkii hay-adaha ammaanka ay ka qaadeen gaar ahaan ciidanka buliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyada oo laga ambaqaadayo faritaanadii iyo directionskii ay bixiyeen guddoonka maxkamadda ciidamada taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed ee lagu siinayey iyo taliyaha qaybta gudaha boliiska gobolka banaadir ee lagu siinayey ciidanka boliiska soomaaliyeed ee ka shaqeeya baraha jagboyntiyada iyo goobaha loogu adeego dadweynaha ee la xidhiiray dhacdooyinka ciidamadan ayaamahan dambe soo laalaabtay ee ciidamada hay-adaha ammaanka qaarkood ay dhibaato uga gaarsiiyeen dad shacab ahaa ayaa ayaa howlgalkeennu maanta ku saabsan yahay ayaa shirkeenna jaraa'id maanta ku saabsan yahay dhacdooyin ka soo baxay howlwadaag sagaal iyo tobankii februari laba kun saddex iyo labaatan ayaa ciidamo kowdii duhurnimo iyo afartan daqiiqo ayaa saddex shaksi oo ku oo ku labisan dharka ciidamada qalabka sida isla markaana marayey agagaarka masaajidka nasrudiin waxay rasaas ku fureen dad shacab ahaa oo goobta kaag dhowaa iyaga oo ku macnaynayo inay waddo ku furanayeen taas oo haba yaraatee qalad ah dhacdooyinka noocaas oo soo laalaabta awgeed rasaastii ay dhallinyar dareyska ciidamada wata ay ku fureen ayaa waxaa ku dhintay qof muwaadin soomaaliyeed ah gaar ahaan wiil dhallinyaro ah oo goobta marayey ninkaa oo lagu magacaabi jiray allahu naxariiste marxuum sharmaake cabdixakiim diiriye ina maryan xasan maxamed labayaatan jir ahaa ku dhashay muqdisho deganna oodweyne ayaa noqday marxuum ku dhintay rasaastii ciidamadaas ay waddada ku furinayeen sida ay sheegeen ay rideen ciidanka ammaanka gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka soomaalida goobta ka dhowaa ayaa ku baxay waxaana gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashii falka nuucaasa ku eedaysnaa maxay ahaydee falka nuucaasa geystay iyadoo marxuumkiina meesha laga qaaday isla markaana la marsiiyey broseeska iyo ijraa'aadka la marsiiyo qofka markii ay waxgaaraan waxaan ummadda soomaalida ogeysiinaynaa in dhacdadaas uu qofka marxuumkaa ah ku dhintay ee ciidankii ku eedaysnaa ama dadkii ku labisnaa darayska ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda ee ku eedaysnaa falka noocaasa gacanta lagu dhigay ee haddana baaristeedu ay socoto sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan horgeyn doonaa ama ay ka soo hor muuqan doonaan maxkamadda awoodda u leh si ay cadaaladda u maraan dhanka kale ee degmada xamarweyne isla shalay sagaaliyo tobankii februari laba kun saddex iyo labaatan abbaara shantii galabnimo iyo soddon iyo shan daqiiqo ayaa misna sidoo kaleeto saddex askari oo iyaguna ku labisan darayska ciidamada qalabka sida eh, ayay rasaas ku fureen bajaaj iyo waddo saxmad ah sidaas daraaddeed ayaa bajaajta waxaa ku dhaawacmay qof eh, muwaadin soomaaliyeed ah agagaarka afridoodka uu ku yaalla degmada xamarweyne ee eh, qofka ku dhaawacmay ayaa lagu magacaabaa yuusuf cabdi xuseen ciidanka ciidamada ammaanka oo goobta ku baxay ayaa gargaar u fidiyey qofkii dhaawaca ahaa waxaa lagu simay goobaha caafimaadka haddana lagu dabiibayaa xaaladiisuna way wanaagsan tahay hase yeeshee eedaysanayaashii falka noocaasa ku eedaysnaa waxaan ummadda soomaaliyeed ogeysiinaynaa in dadkii falalka noocaasa ku eedaysnaa ee gacanta lagu dhigay ay xiran yihiin cadaaladdana ay wajahayaan baaristooda ay socoto iyagana sida ugu dhaqsiyaha badan maxkamadda awoodda ule ay ka soo hor muuqan doonaan oo cadaaladda ay wajahi doonaan dhanka kale dhacdada kale oo saddexaad oo isla shalay sagaaliyo tobankii februari laba kun saddex iyo labaatan ka dhacda degmada hodon ayaa ah qadar daqiiqa laba saac iyo bar fiidnimo ama siddeeddii iyo bar fiidnimo ayaa waaxda oktoobar gaar ahaan tarabuunka sidaasoo kaleeto ayay ciidan kale oo ku labisan dareyska ciidamada qalabka sida waxay rasaas ku fureen sida ay sheegeen inay jid ku furanayeen taasoo haba yaraatee qalad ah ay rasaas ku fureen dadkii shacabka ahaa ee saarnaa mootabajaajta halkaasuu dhaawac ka soo gaaray qof muwaadin soomaaliyeed dhadig ah oo lagu magacaabo siciido isaaq aadan gabadhaa ku dhaawacantay ayaa ciidamada ammaanku gargaar caafimaad u fidiyeen sidoo kaleetana waxaa lagu baxay dadka eedaysanayaasha falka noocaasa geystay iyagana walow intooda kale lagu raajoogo qayb iyaga ka mida oo gacanta lagu dhigay haddeer oon idinla hadlayo waa eedaysanayaal way xidhan yihiin waxayna ku sugan yihiin goobaha ciidanka ay wax ku baaraan hayda ammaanku wax ku baaraan baaristoodaa socoto sidee cadaaladda ay u wajahaan iyagana si u dhaqsiyaha badan cadaaladda ayay wajihi doonaan biidn illahi albaari dhanka kale ciidamada ammaanka ee ku sugan jagboyntiyada laga hubiyo ee isu socodka gaadiidka soo gala magaalada caasimadda ama gudaha dhexdeeda waxay ku amran yihiin faritaanno cadna u haystaan inay hubiyaan gaadiid kasta oo soo gelaya jagboyntiyada si loo hubiyo amniga iyo iyo xasiloonnida ummadda soomaaliyeed maadaama waajibka dowladda soomaaliya ilaalinayso ay tahay in dadka amnigooda iyo xasiloonidooda la ilaaliyo ciidanka faritaannada noocaasa ku haysta ayaa waxaa dhacda in dad wata gaadiid iyo ciidan iyo qalab ay isku dayaan in mararka qaar si xooga ay ku jiiraan golaha kontaroolada oo aad ogtihiin xaaladda iyo marxaladaha dalku maanta uu ku jiro sidaas daraaddeed waxaan uga digaynaa dadka wata ciidamada waxay rabaan ha ahaadeen meeshay rabaan ha ka shaqeeyaan ee yimaada baraha hubinta gaadiidka inay u dhaganuglaadaan ciidanka hay-adaha ammaanka ee jooga baraha hubinta gaadiidka si loo hubiyo gaadiidkaas iyo dadka wata dadkaasna waxaan waxaan ogeysiinaynaa inay ciidamada u dhegan nugulaadaan shaqadooda haysta diyaarna uga ahaadaan ugu dambayn waxaa socda howlgalle saf ballaaran ah howlgalle saf ballaaran ah oo ciidamada ammaanku ay iska kaashanayaan sida ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo ka dhacaya degmooyinka caasimadda iyo daafaha magaalada caasimadda ah howlgalladaas mararka qaar waxay abuuraan saxmad waxay abuuraan in dadka shacabka ah ay dhibsadaan maxaa yeelay howlgalku wuxuu saamayn karaa isu socodka wuxuu saamayn karaa dadka guryahooda loogu tegayo waxyaaba badanuu saamayn karaa dadka shacabka ah oo sharaf iyo ixtiraam badan naga mudan waxaan ka codsanaynaa in ay u dulqaataan howlgallada nagalana shaqeeyaan una samraan marka howlgallo noocaasa ay jiraan oo dan qaran ay ku jirto ama jidadku ay xihan yihiin ama si kale nidaam dawli ah laga shaqaynayo in dadku ay dhiga nuglaadaan nagalana shaqeeyaan horena waa nagala shaqayn jireen waan uga mahad celinaynaa shacabkeenna qiimaha iyo sharafta badan waxaan ku baraarujinaynaa in sidii iyo si la mid ah ay ciidamada ammaanka iyo kuwa difaacaya guud ahaan dalka oo dhan ciidamada ay la shaqeeyaan kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa afayeenka ciidanka booliska soomaaliya tirabeel ayay sii noqonayaan dadka shacabka ee u dhimanaya risaas ay furaan ciidanka dowladda waxaana muuqata in dowladdu ilaa ay hadda heli la-adahay qorshe wax lagu qabanayo dhacdooyinkan soo noqnoqday ee maalinlaha sii noqonaya gaf lagu sixiliyo godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal weli barnaamijka xog waraysi radio kulmi ayaad la socotaan xarunta gobolka gado ee garbaharey waxaa la filayaa in maalmaha soo socda uu gaaro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ujeedka safarka madaxweynaha ayaana ku qotoma sida wararku sheegayaan in uu la kulmo mas-uuliyiinta dowlada federaalk ee kasoo jeeda gobolka gado maamulka gobolka siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada isagoo dhageysan doona tabashada ay ka qabaan ee ku saabsan dhismaha jubbaland ee taagan muddo dhowr sano ah maanta waxaa gaaray garbaharey wafdi oo horkacayay senatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag kuwaasi oo horudhac u ah safarka madaxweynuhu uu ku tegi doono garbaharey senatar fartaag oo hadlay waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta bulshada gobolka gado loo baahan yahay in ay tabashadooda u sheegtaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu yimaado gobolka gado waan idinka mahad celinaynaa soo dhoweynta aad noo samayseen haddaad tihiin xarunta gobolka gado magaalada garbaharey safarkanagu suu uu sheegahayo guddoomiyaha gobolka fariin dheer buu xambaarsan yahay fariintaas in la ogaadaa la rabaa sanatarka iyo wafdiga la socda iyo sanatarada la socda iyo sanatar bulshadu ka mid yahay waxay ka yimaadeen dowladda federaalka maxay noo wadaan baa la leeyahay dhegtaa taagan xaruntii gobolka waa in la sheegaa wax la waday si ay u dhegaystaan meel kastoo joogaan dadka reer gadow ama reer garbaharey adinkoo gobolka wakiilka ah waxaan idiin wadnay salaan weyn oo weyn oo weyn oon idinkaga wadnay dowladdii federaalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo hogaaminayey rofesor doctor xasan sheekh maxamuud salaantaas horta naga guddooma waa soo gaarsiinay meelihii aan soo gaarsiinayna say u dhalatay dowladdan laba qodob ayay xoogga saartay labada qodob xoogga saartay waxaa weeye la dagaalanka khawaarijta in lala dagaalamo khawaarijta ama la iska celiyo nimanka la yidhaahdo al-shabaab meel kastoo joogaan baaq ugu horreeya oo madaxweynaha u soo jeeday ahayd qodobkaas waa xambaarsannahay oo si loogu diyaargaroobi lahaa oo ilahay aduu ku samato ogol yahay nimankaas layskaga dhicin lahaa farriinta koowaad oona wadno weeye farriinta labaadoo wadna waxaa weeye jubbaland waxay dhisan tahay muddo toban sano ah toban sanay dhisan tahay waa maamul system jiro oo rasmi ah weeye laakiin shan sano u dambaysa hadday tahay iyo inta ka horraysa hadday tahayba gobolkan gado cabashooyin badan buu watay cabashooyin badan cabashooyin badan cabashooyin badan si uu sheegahayay guddoomiyaha gobolka cabashooyinkaas markay iskaga daba noqdeen oo iskaga daba noqdeen oo iskaga daba noqdeen madaxweynaha jamhuuriyadda ergey gaar oo ka socdaan ahaa wuu idin soo dhex fadhiisanaya haddaad reegalo tihiin cabashadiina adinkaa dhegtiin ugu sheeganaysiin haddii ilaa yidhaahdo waxaad qabtaan adinkaa u sheegaysiin waxaad muxuu ahaa cabanaysaan adinkaa u sheegaysiin wuu idin dhegaysan doonaa ugaaska iyo dhaqanka wuu dhegaysan doonaa maamulka gobolka iyo kan degmooyinka wuu dhegaysan doonaa siyaasiyiinta ka soo jeeda muxuu ahaa gobolka gedo oo uu hogaaminayey wasiir cabdiraxmaan iyo wasiirrada kale iyo raggii maamulka sii shaqaynaya gobol gacanta ku hayey wuu dhegaysan doonaa waxaad tidhahdaan waxaa la idhahdaa af joogay iyo addimo lo ad midna looma adeegaa layleeyahy reegadow anigu sanatar baan ahay sanatar soomaaliyeed baan ahay waxaan wakiil ka ahay dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe inaan isku xidho waxaan ka soo jeedaa gobolka gedo oo sanatar gobolkadaan ahay cabasho badan oo badan oo badan baad sheegateen cabashada meesha la gaarsiin lahaa madax meel ka sarreeyo la salaax ma lehe waa madaxweynihii jamhuuriyadda waan gaarsiiyey iyadoo boorso ah iyo iyadoo laba boorso ah iyadoo saddex boorso ah wuu hayaa wuu idiin imaan hayaa markuu idiin imaada adinka la rabaa inaad cabashadiinna aad afkiinna ku sheegataan haddii laa yidhaahdo oo aad dhihin allele waxaasaan ilownay waxaasaan ilownay waxaasaan ilownay wixii laga dhihi lahaa iyo taladeedana hadda waa idin salaannaye ugaaskii iyo dhaqankii iyo akhyaartii iyo siyaasiyiintii iyo nabadoonnadii iyo dadkii ehelku ahaa oo siyaasiyiinta ahaa iyo gabdhihii bay u taallaa oo ka tashan doono laakiin farriintan int in laga gudbiyo intaas bay ahayd waxaan hordhac u ahaa oo noo imaan doono weliba deg deg noogu imaan doona madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cid ka sarrayso oo muxuu ahaa loo dacwoodo maa jirto cid ka sarrayso wax loo sheegto maa jirto asagaad u sheegan doontaan insha allahu tacaala wuuna imaan doonaa deg deg buu ku imaan doonaa kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa senator fartaag oo ka mid ah xildhibaanada waa senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal eedawya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadawya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisirtiyey gelingelin gelingelin ka daran garoonka injineeriristo waxaa galabta ka furmay tartanka kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir tartankan waxaa galabta kulankii ugu horreeyey lagu bilaabay oo ciyaaray degmooyinka dheer oo ahay degmadii tartankan hanatay sanadkii hore iyo degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo tartankan marti ku ah wakhtigii loogu talagalay ciyaarta ayaana kusoo idlaatay saddex waxba oo ay ku adkaatay degmada dheer balcad ayaana la galbatay guuldaro haddaba tartankan degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir ee maanta furmay jawiga uu ku bilowday waxa uu tartankan sanadkan kaga duwan yahay sanadadii hore waxaan wax ka weydiiyey xuseen maxamed hadaafow oo ah weriye wax ka qora ciyaaraha dalka kana shaqeeya amba ka mida ah weriyaasha astan sports xasan si baada macsanta adi baada kulmiye barnaamijka qoreys ku xiran tartanka kubadda cagta degmooyinka deegaanada gobolka banaadir ayaa maanta la ciyaaray weliba balcadiisoo kale sadarkeele oo markii labaadee tartankan ay ku kulmayaan sanadkii labada ee tartankan ay isu arkeen saddex iyo laba darkeele ayaa guulkee gaartay xilligaasoo gurubka b ay qori jireen degmooyinka cabdicasiis oondhere daynile darkeele iyo balcad xilligaasna darkeele iyo burgaar degan mar nasiib ay isku yeesheen in sanadka labada kun saddex iyo labaatanka daafurkiina nasiib yeeshaan balcad mar kale ayaa soo gaartay saddex gool waxbaa lagu adkaaday darkeele tartankan ayay difaacanaysaa sanadkeeda ugu dambeeya laba kun koo iyo ay ku guulaystay sanadkaasina hal guuldara soo gaartay guuldarana waxay kala kulantay diriiskooda xilligaas oo wadajirka laba goli gol ee kala kulantay halka gulgulaadyo lix iyo shan gaartay mar kale galabta guul ayay gaartay macna cabaas ayaa mar kale garaacaya falaxan qaasigoo degmada cadde cashiis hogaaminaya sanadkii labada kun iyo labaatankii oo garaacay gooli waxba ayuu ku garaacay falcad mar kale asigoo darkeele hogaaminayo guul uu ka gaaray degmada falcad iyo gobolka banaadir oo mar kale tartankaas usoo muuqanaysa

laakiin saddex degmo ayaa tartanka loo saadaalinaya kuwaasoo runtii saashaantooda ay muuqanayso sida degmooyinka xamarjajab warka nabadda darkinle oo galabta kulku furtay inkastoo degmooyinka kale qaarkood aan la xiriirsan karin kuwaasoo ku aadan isbedel ay jiraan sanadkaani wax walbaa la filan karaa laakiin darkinle waa ay difaacinaysaa darkinle ba ugu weyn ee sanadkan ay socaa qaybta allah naxariista taageeri weynaa saalax kaasoo geeriyooday warka nabadda oo kaleeto taliyihii waktigaasi taageera u ahaa xuseen cadceedaa ka baxay hawshan waxay waanaysaa taageero kaloo la ah oo asagana iskuulin tartamadan kaga soo boqday saddexda sanadkan waa kuwa ugu cadcad oo siyaasadu adagalay kaasina wuxuu ahaa weriye xuseen hadaafow kaasi oo nala falanqeynayay ciyaaraha tartanka kubadda cagta ee degmooyinka deegaanada gobolka banaadir ee maanta bilowday markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay kalamaaney samigay cabdulle waxa uu yidhi ogow ummadadhammu waa ogeed inaysan ayaatin lahayn ummadadhammu waa ogeed inaysan ayaatin lahayn war cabdillah wallah u naxariistay axmed dirirne wuxuu yidhi ninaan baday halkuu aaday way ula ekoonayde anigoo arkayaan waddada ayrgoo xulay waalgaboosow waaduuyu ileenaya malahe war waxaa kaloo la yidhi siyaasaddu inay aafo tahay aadmigana waa odayaashu aqligana waxyeellayso iyo weliba iimaanka ammaan buuba sii doonayaa eedda kii galay war kalamaanay waxaa la yidhi ayaamaha adduunyada haddii aaran laga dhigo asaan aanfa cudur jirin asaan aalad loo sidan kuwa aarar hore dilay dadka kii ogaal yaru inuu aaminaa badan war waxaa kaloo la yidhi siyaasado rafacan baa jiroo rogay dalkeennii wax raggii ku lumay baa hablihii raadinahayaane rabbiyowna daba qabo sidii roon adaa garanay war waxaa kaloo la yidhi rasaasnimanku jecela ciidankuna u roona haddana riiq dagaaliyo colaad raagta badana wargaboosow hadday rasaas jecelyihiin iyo haddii loogu roonaadaba waxaa la sheegay amiirkii shabaab inuu hargaysa joogo war ma isdhiibay meeliitiisa kanagaday war madeeyow taliya shub hadda ka hor waxa uu yidhi giridhi xagga u bax miyuu yidhi war macuqubaa ku dhacday buu yidhi war horta idinku maalin kasta waad soo taagantihiina maxaad u dhiman weydeen buu yidhi war warkaanaa boobe adinkuna hayga boobinine waxa uu yidhi shabaab mahay ka yimideen ha loo celiyo yaan xaggeenna loo soo wadine marka maamiirkiya hargeysa ka degey waar wallaweynay waxaan maqli jiray ma anigaa waalan baa laga heesaya markaa sidee waxniga yihiin warkana shubaysaan waa maxay war gowdhanowsee walnoohaadaan soonti waraartu wiilshaba abalangnagaay waar madoyow haddaad laascanood ku noqonaysid kaama hor joogno macnaha ma ka baxda war weligiin kalamaanay warka waa dhex gasheen sidaad waalan tihiine hargeysuu joogaabaa layidhi amiirkii al-shabaab axmed diiriye abu cubayda war ma xabsigow liinta ku xabayaa waar wallaweynay warkan maa ka fiirsataan inbawna samaaso ogaate war axmedow midhanimaan ma qabtaan baa la yidhi ha wareerin war maqalunimaan qabin kama daba qaaqlaydo aryaadhaha anigu warkaas lama yaabaayo sababtoo ah madaxweynihii maraykanka john baydhan caasimadii ruushku duqayhaya ee dalka yukreine kiyef asagoo dhex rorgaal la arkay weliba inyo lugeeyow galayaa la yidhi xafiiskii madaxweynihii yukrein muga axmed diiriyew hargeysa lagu arkay hala la yaabina godolibu marki hormeele kukoya leerey war kalamaanay rag haya war qaarkood laysuma qabtee eh. weligeed puntland iyo somalilan shabaab waa isku eedaynayeen wasiirka warfaafinta puntland maxamuud caydi dirirna eh. wuxuu yidhi hogaamiyaha shabaab ee xanuunsan axmed diiriya hargeysa lagu daawaynayaa aadan sunina iyagaa soo diray oo jilibtag yidhi eh. si uu xilkiisii u sii hayo marka run iyo been warkaasi wuxuu yahay puntlandna wax laga weyddiinayaa siiba wasiirka warfaafintae sheegay afkii sheega ma dhaafto yaa nala ku eedayn waar wallaweynay annaga iyo puntland waa ogtiin waxaan isku haynee dee naga warwar ma haysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi eh. laascaanood waxaa nagula dagaalamayaa waa argagixiso eh. afartankii qof ee magaalada laascaanood lagu dilayna eh. argagixisada ka dambaysay iyagaana maalin bashaar soo xidhanayo shacabka kiciyey buu yidhi warwasiirka warfaafinta puntland waxaa la weydiiyey ummad dhan iyo deegaanno dhan sideed ugu tilmaamaysaa argagixiso marka wuxuu ku jawaabay anigaba hooyadeeyo siddeetan jir ah baa laascaano laga soo qaxiyey argagixiso inay tahayna waa lagu eedeeyey waayey marka sheekadu markay halkaa maraysa waxaa iiga soo baxay nimankay seedayntoodu inay saxan saxan ku gudtahay war wixii la rabo bah laysku eedeeye kollay war jiraaba cakaaru iman war anugu waxaan maqli jiray rag colloobay cay iyo afxuma waa camaladii aryaadhaha argagixiso ha la qabto ama ha la inkire soomaaliya meelaysan joogin ma leh hase yeeshee cidda qarsahaysa iyo kay u taa leh ununku waa caddeeyhaynaa inay nala joogto mahaanay rororgaan minaan leeska dhicinna nabee waa lagu hoogi doonaa war waxaad qarsataahe eh. hadhow bay ku qashaanaan maqli jire war maamaadaa ku ciyaarine eh. eh. waxaad qarsataa way ku qarsadaan weeye yay ku qarsanhe wali kale leeray goridableelankii gunduunka duubada furunta ku gubidaasa war waxaa kaloo la yidhi dabnimaan ku joogsanin damaskiisa ka manaxo dad markaan ku joogsadaan damqadaa dad markuu i qaadaan ka durkaa dani markay daysaan daba ordaa war kale maanay war ma haysiin dadka balada qarsanaya waa badan yihiin siyaasiyiin iyo xildhibaanaana ku soo biiray odayaal dhaqan xataa waan maqlay shirar beeleed oo bojaana waa bilowdeen waxaase igu yaab badan kuwo ku doodaya shabaab lama cuna qabatayn karo ayagoo beel iska dhigayana waxay leeyihiin waxaa loo socdaa waa beesheenaa la rabaa in la cunaqabateeyo haye oo maayagiyaa ka soo dhex hadlay waar miyaa la soo wacay war lama duqay karaan ogeyne lama cunaqabatayn karo miyaa timid haddana war lama duuli karaan ogeyne lamama go'doomi karo miyaa haddana timid war kuwaas shayddaan u galay feeraha goormataas faraye faryeerada ka xira oo salliya faataxada saara war anigu waxaan maqli jiray makri baan falkinayaaye faataxada ii mara oo guura dhihi jiray amiirkii gurceel ka soo jeedayba war shacabka si aan coonqabata intuu saamayn anigu waxaan dhihi lahaa dhulka eebbe waa waasacoo wuuna weyn yahay ma iskaga wareegaan halkuu cadowgu weeraayo war waayeelka xaajadu mar bay weyd ka noqotaana waa la yidhi wargooyin intay uga hadhsan yihiin gobollada dhexe waaba wax yare maxaa laga cunuqabataynayaa maaba hal mar la soo afjaro min shabaabu doodo Eh. adigaa shalaaye eh. axdi malaha nimankaas eh. lagu aaminaaye war shabaab ruuxii u doodaa isagaa ka shallaayo shirqool bay ku dilaan war horey waa tii toban jeer loo yidhi ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooni yahe shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaaye shaki maya inay laba shabaab wada shaqaystaan war dadkii danka dhehayta inuu nusdoodan may diideen warmadayow sidii taliya shub sheegay xaggaagaa loo soo wadaaye ama difaac ama u dood guda warya meeligu koyahan nagadan ligley waaba dheegase war guddoomiye xalan jayte cismaan waxau yidhi waa xawiilaynaa nooh dadka soomaaliyeed istubud ma aha nooh ma yidhi war waxaa kaloo la yidhi qaatilkii hubaysanuu ma rabo qaymo nololeede qarribkiiyo khayaanada shabaab waa qadariyaahe dadka qayladaa wada maxaaquusi kari waaye war war ma haysiine qayladii siyaasadda iyo qarracdiyaa bilaabatay cabdikuusab taallada daljirka dahasoon xuskeedii war laba sanaa ka soo wareegtay yuhuud maa tihiin albaabka naga fura war labadaa sana ha isoo xasuusin sababtoo ah markaan arkay madaxweynayaashii horeo la weerarayo madaxweynihiioo yidhi waa ku darsaday lama bannaanbixi karo iyo ciidan dariiqyada la soo tumay waxaan u baqay jiritaanka soomaaliya waxaa kaloo cabsida igu sii kordhiyey afganistaan oo daliibaan qabsatay iyo dadweynihii iyo diyaaradihii markay ka buuxsameen intay iska laalaadiyeen ka daadanaya hadda baddana way ku yaaci lahaayeen xeeb baysan lahayn ahayne dhinacyadu orodaana waa i gashay war waxaan maqli jiray amba waan ordi lahay awrdhaanah baan waday war kalemaanay wax laydinma sheegi karee xisbigii himilo qaran ee madaxweynihii hore sheekh shariif hogaaminayey waxay dhaheen muddo kororsiyaa la soo wadaa mana aqbalayno hayaay waaliya cabdikuusow suma wallaahi suma wallaahi ma ku dareen war dowladduba hal sano ma jirtee muddo kororsiga laga shekeeyey waa maxay war waxaa la yidhi muddadii dastuuriga ahayd ee madaxweyne xasan sheekh loo doortay saddex sano bil iyo dhowr iyo toban cishaa ka hadhsan war ma shabaabkaa tiriye al-shabaab madaxweynima fadaaheene siyaasiyiinta hilka fadawaa maalin welba dabkagooni eshidaayan war himilo qaran iyagoon dagaalka khawaariijta lagula jiro ka hadlin inay muddo hadal qaadan xaa keena war siyaasiyiinta madaxweyne xasan sheikh ka soo hor jeeda dhammaantood waxay ka siman yihiin ka'amusnaanta shabaab sababtoo ah waxay rabaan inaan dawladdaannu guulaysan oo ay fashilanto war ninka raba xilligan inaan shabaab laga guulaysan muxuu uga duwan yahay war mar kastoo shabaab la jabiyo waxaan arkaa kuwa habaarramaya oo ku hadaaqaya kuwan iyo shabaab isma dhaamaan warbaraha bulshada haddaad eegto soomaalidu waxay doonayaan iyo waxay diidayaan kala garan mayse warbaraha bulshada dadka ku jira inta badan ma fayooba war shiikh mustafa xaaji cismaanciil haaruun wuxuu yidhi soomaalidu waa dadka kaliyahe dadkooda waalan dhegaysta tusaalena waxaa idinkugu filan kuwa sooshiyaal miidiyaha ka qaaqlay afar iyo labaatan saac dhegaystayaalka ugu badanay leeyihiin war adugu haddama fayowda warnamayaho war ma haysiine maanta ugu dambaysay maxkamadda ciidamadu askardadishayyay xukunto qabtay askarta shacabka dilaysaana waa sii badanaysaa kuwa la tooganayana waa sii badanayaan marka waxaan la yaabanahay quraanshu ay ku quuso meeshi laga rabay waaga dilkii waa socdaa toogashadana waa socotaahe saa wax u jiraan war maxkamadda iyadu ma tiirarkiiba weli ma qalaalin war saa tiirarku u qallalayaan toogashadii shacabkaa weli socotee warnimayow askartan elatariyan laga keenay dadku waxay leeyihiin xaalkoodu caadi maaha aadna waa u fiigsan yihiin riishadana fartay ku hayaan gacanfudaydkoodana waa laga iga yaaban yahay marka anugu waa shakiyo waxaanu tidhi wixii aad dad aragtaan waa argagixisee hore ka toogtay in loo tababaray war dad kale waxay leeyihiin ciidankan u jeedaa saagood oo la tooganayay welidilka sii wada daroogo ka tan badanay cunaan dadka markay dilayaanna ismaba ogo miirkooda ma joogo war dad kale waxay qabaan shabaabkii oo dhar ciidan gashaday inay magaalada qasayaan oo dadka dilayaan si shacabku dawladda ugu kaco warbac kasii boolis la yidhaahaan hadda ka hor maqli jirnay milateri bash kasii layidhaa miyaa yimid toddobaadyadan wararka ow tabiya miidyowgu eh? tuhun baan ka qaadiyo su'aal toban xaqiiqdiiye eh? bajaaj la askari toogtay baa taalla meelaha ee eh. mageyskii lasoo tababaraa garashadii tuuray oon taargetkood iyo shacbiga kala tilmaansaynin mase dawladdan taatikiyo tuba u sii jeexin mase turufatoor lacag rabo bala tallaalaya oo cadowga taageersan baa taagan luuqyada wareedhaha kalamaanay adinkaan war haynine ciidankan dawladdii madaxweyne farmaaja geysay eleteriya in lagu soo tababaro intii dawladdaasi joogtay haddii la keeni lahayna mar horaa bur iyo biyo loo kala bixi lahaa sababtoo ah ciidankaani waa ciidan loo tababaray wixii edab daran inay ka hor tagaan oo aamusiiyaan maduuhulasaasin ulusada bajaajla war ma bajaajkaa la aamusiha marka iyay wax ka hadleeyeen waa masaakiin qaraabehe warsow ma dhici karto ciidanka in loo tababaray magaalada qofkii dhaqdhaqaaqayood aragtaan tilaabo ka qaada horta waxaan hubaa bajaaj inaysan dhaqaaq joojinayn kistiyarhaytay dhalinyaro hertiyata hariiblandirilifadohaye war ciidanka warkuba ha yaraadee bu'aaleha laga dejiyo saaban lay ku war warbiyahaba haddaan laga faa'iidaysan way fatahaan warwar mahaysiina ra'iisul wasaare xamse cabdibarre wuxuu yidhi sida bilowaadmiga aanu fikirra miyuu yidhi wuxuu yidhi ma aqbalayno tallaabana waa ka qaadaynaa askarta dhallinyarada bajaajta wadata ku xadgudbaysa qof kastoo qof dilana abaalkiisaan marsiinaynaa xeer ilaaliyaashuuna la hadlayey warnimiya war mahaytana abukaata axmed iise guutaale xilkii hantodhoorka garanka la wareegi toddobaad ka horna xilkii mustaqbala isku wareejiye war madadow mustaqbalkiibuu wareejiyey iyo hantibuu dhowrahaya war adiga laftirkaadagaan fayoobayne ah. mustaqbal miidiyo wareejiye hanti dhowrkiiuna la wareegay war kalemaanayaanoo afkiinna ku hadlaya waxaan tacsi u dirayaa saaxiibkeen eh. abwaan cumar bashiir sheikh maxamuud eh. waxaanan uga tacsiyadaynaynaa allaha u naxariistee eh. geerida ku timi hooyadii faadumo xasan cilmi war gabaasow waa runtaa hmm. cumar bashiir hooyadiis iyo hooy oo dhan allaha u naxariisto hooyo hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno fariimahaasi xubintii kale ee ka horreysay ee kalamaan waxay gabagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday aanaa dalkiyo dibadaba dhameeya habeen labadeed ku baaq dabkii gobonnimo balbeli midaan de biyaasa u diyaar digdhow dalkiyo dibaddaba dhammeeya habeen labadeed ku baaq dabkii gobonimo belbeli midaan demido gobriyasa dondoon cilmi baarisay dibna ha gaabsaday dalqami dareenka dawaray darari qalbiga daxashaday dihnadii dindiin maanliyo dirti

waxaa dad iga shataa midkaad isku diintiin dodona ku heshiistiin heshataa midkaad isku diintihiin dodona ku heshiisti dantana isla leedihiin naftan dirashada la baray dayaysa wax doon la dhaho waxay damacdaan aqoon naftan dirashada la baray dayaysa wax doon la dhaho waxay damacdaan aqoon

sheeg kuwii dalaga u cadee gabadoortayaushe difaacayaan oo ay ku darbaynayaan inaani daareemin abi durbaan dadka iigu sheeg inay u dulaynayaan dhammaan waxay u difaacayaan oo ay ku darbaynayaan inaani daarimin abi durbaan dadka iigu sheeg durbaan dadka iigu shii daliilima doorsamaa duruusta cilmiga dewari dilaaci samahaantaas dadka iigu sheeye cadaaladu waa dugaal waxay deeqdaa bulshada waxay miirtaa dembiga bulshaday nuurisaa way u tahay diintana dhaqan way u tahay dalkayn macadiisa tahay duugiyo udax way u tahay dunyada barakay u tahay diintana dhaqan way u tahay الجدال سيدي هو بشي دأدان سيدي طيح يفتار سيدي داد كيف تايو يبوي كنا فعذاب daran daawa male durbaan dadka igu sheeqabyaaladii waa dareen wax duxaa iyo daawa male ka daran duumiya xanuun ka daran cudurada wax dile ka daran daawa male